bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saara عlى nahjih واstaqاam وbacd in sha allahu tacaala darsigii fiqhiga ee dowratu imaamu malik ibnu anas alsayfiya alcilmiya oo tii markaa labiyo tobnaad ah sanadka kun iyo iyo iyo afar boqol sideed ayay ee hijriyada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaynu bilaabaynaa waana kitaabka caalimkii cabdiraxmaan naasiru sicdi waxaynuna ka bilaabi doonaa kitaabkiisa manhaju saalikiinka buyuuca ayaynu ka bilaabi doonnaa kitaabu ayaa aynu ka bilaabaynaa had yo jeer ahlulcilmigu kutubulfiqhi waxay sameeyaan inay ka dhigaan abwaabun mutaratiba abwaab mutarataba ah oo la kala tartiibiyey oo waxa weeye tartiib abwaabya bay u sameeyaan taasi oo ay rabaan inay ku fudaydiyaan fahankiisa iyo qaabka loogu dhugmo yeelanayo had iyo jeer waxay ugu horraysiiyaan cibaadaadka ama nudqiga waxa ay ka cabbiraan oo min kitaabi طahaara laga bilaabo ilaa kitaab ulxaj qayb ka mid ahi ay ku joojiyaan qaarkoodna kitaabuuljihaad ay ku daraan oo cibaadaadka raaciyaan ahlulcilmiga kalena had iyo jeer jihaadka in badanoo ka mida ah waxay raaciyaan qaybta dambe ee asiyaasa sharciya ee qadabiga had iyo jeer ay yidhaahdaan qaybtaa dambe ayay raaciyaan oo ay yidhaahdaan xaalad cadho ayay ku dhisan tahay marka laga soo tallaabo qaybta hore cibaadaadka waxay ku xejiyaan qaybta labaad ee mucaamalaadka oo mucaamalaatu maca almakhluuq dadka iyo khalaa'iqda sidii loola dhaqmi lahaa ayaa ay waxa weeye ku xejiyaan waxaanay ka cabbiraan qaybteeda hore shahawi bay yidhaahdaan oo qayb markaa dookha qofka waxa weeye u khaadicaysa iyo baahidiisa oo shahwat اlbaطni iyo shahwat اlfarji bay ka dhigaan shahwatulbaطni waa caloosha baahideedii oo buyuuca iyo wamaa yatacallaqu bihi min alaxkaam waxaanay qaybtaa koobaad ka dhigaan beeca iyo wixii kale axkaam la xidhiidhsanaya bayca hadday wakaalo tahay hadday masalan rahan tahay hadday tahay masalan wadiicadii iyo caariyadii iyo qasbigii iyo abwaabtaa la midka ah had iyo jeer axkaamta halkaa dabagasha bayca ayay markaa ku xidhiidhiyaan marka kaa ay ka soo gudbaan waxay u gudbaan shahwatulfarji xubin taranka baahidiisa oo kitaabu nikaax waxaa loo yaqaano iyo wamaa yatacallaqu bihi min alaxkaam iyo axkaamta kale ee la xidhiidhsanaysa hadday dalaaqii tahay iyo hadday maalan rajciyadii tahay iyo hadday xadaanada iyo ilmaha xanaanayntiisii tahay iyo wixii la midee axkaam ee baabka ku macruuf ah ayaa ay dhigaan halkaa intaa wixii ka soo hadha had iyo jeer waa qaybta qadabiga oo mucaamalaadku inta badan faraa'idkuna raacaya iyo dhaxalku marka waa qaybta qadabiga ee cadho ahaan ka dhalanaysa oo ka'annamaa qofkii oo xadgudbay markuu calooshiina wax la helay farjigiina wax la helay ka'annamaa oo kale ayay u sawiraan oo markaa hadday tahay kitaabu alxuduud iyo kitaabu aljihaad iyo maalan alaymaan waannuduur iyo qadaagii oo qaadiga hadhow loo gudbinayo mar isagoo dhaaranaya hadduu imtixaankaa ka baxo inuu wixii daba digtoonaan doono iyo wax la mid ah cidqiga ee had iyo jeer sida madhabka siiba shaaficiyadiiya lagu yaqaano ay ugu dambaysiiyaan qolana iqraarkay ugu dambaysiiyaan markay u dambaysiinayaan cidqiga waa min baabi tafaa'ul saadaalin bay uga jeedaan oo waxay rabaan inay yidhaahdaan cilmiga aanu soo barannay allahayow xubnaha yaga naarta kaga xoree kaannamaa markaa cilmigii inuu gebagabadiisu noqday alcidqu bimacnaa cidqun min anniiraan in naarihii la yska xoreeyo marka qaab noocaasay tafaa'ulkaasay ku gebagabeeyaan qayb ahlulcilmiga ka mid midana aliqraar bay ugu dambaysiiyaan iyagoo markaa lafteeda ka tafaa'ulaya in ilaahay subxaana wa tacaala carabkooda iqraarka xaqa ah iyo xaqa in la qiro oo kelimadda ugu dambaysa shahaadateynka qofka noqoto arrinta noocaasi ah iyagoo ka tafaa'ulaya ayay fiqiga waxay ugu dambaysiiyaan kitaabu markay sidaa tahay ee inta aynu isla fahanno kitaabu lbuyuuc baynu maanta dul taaganna buyuucu waa kitaab wakhtiyo badan ay waxa weeye ka cawdaan cid badan oo fiqiga had iyo jeer dhigataa wakhtiyada qaarkood bay odhan jireen marka manhaajka shaaficiyada iyo la dhiganayo iyo wixii la mid ah ay odhan jireen waxa ugu adag fiqiga buyuuca laakiin xaqiiqatan anigu kelmada noocaasiya waa khilaafaa oo marka la yidhahdo fiqi baabkeebaa ugu adag waxaan idhahdaa asalaa baabka salaaddaa ugu adag waayo baabka salaadu waa baab waxa weeyaan tanaawucaadkiisu aad u badan yahay sida uu kala duduwan yahay baa u fara badan iyo noocyadiisa waxaa laga yaabaa marka la doono dhowr iyo soddon marka salaadaha mustaxabkaa in laguu tiriyo marka la doono fawaariq u dhaxaysa oo intaa ku dhowdhow salaadaha faradka iyo sunnada in laguu tiriyo waxaa laga yaabaa sunanta lafteedu kala duwanay inay isshabbahdo oo wakhtiyada qaarkood midba midda kale wax yar kaga duwan tahay markay sidaa tahay waa laga yaabaa in waxa weeye waxoogaa mushkil ay iska noqoto markaad si abwaabta shareicada mid kastaba juhdigaaga ku bixiso ilaahayna subxaana wa tacaala weydiisato inuu kuu fudaydiyo cid khibraddeeda iyo aqoonteeda lehna baabka aad ka qaadato wax culusi ma jiraan baab culusi ma jiro marka kitaab ulbuyuuc xaqiiqatan waxaanu leenahay ma adka waa fudud yahay marka loo dhugmo yeesho waa fududya had iyo jeer noocyada uu u kala baxana wuxuu isku khilaafaa marba dhinaca aad ka qaybinayso oo mar xagga mabiicda haddaad ka qaybiso noocyuu noqdaa xagga amanta iyo waxa weeyaan lacagtan la dhiibayo haddaad ka eegtana qaybuu noqdaa haddii waxa weeye aad ka fiiriso xagga shaygu inuu joogo iyo inuu maqan yahay qaybuu noqdaa shayga lacag hore inuu leeyahay iyo inaanu lahayn haddii laga eegana ilaa saddex nooc buu noqdaayoo qaybuu noqdaa mid kastaba adugu haddii marba dhinac laga eego waxbuu noqdaa laakiin ma doonayno inaynu awood badan ku bixinno soo xasrintiisa waayo waxaynu ku xisaabtamaynaa marba cidda aynu la hadlayno iyo mustawaha ku habboon baynu ku xisaabtamaynaa wakhtiguna waa kooban yahay kitaabkiina inaynu fahanna baynu u baahannahay maca dalikana wax badan oo shuraax ah iyo tafaasiil badan inaanu inaga qaadan si kale markaynu u tilmaano had iyo jeer dee wuxuu ku tacalluqayaa waa maal waxaan loo yaqaano baycu maalkana nebigu sala allahu alayh wasalam waa tilmaamay ummaddani inay ku fidmaysan tahay likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal xadiiska tirmidiga ummad kastaaba waxay leedahay wax lagu fidmeeyo ummadayda waxa lagu fidmaynayaa waa xoolaha xadiiska bukhaarigana nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii tilmaamay yaأtii cala nnaasi zamaanu laa yubaali اlmar'u min ayna iktasaba اlmaal am min xalaali aw min xaraam aw kama qaala sala اllahu alayh wasalam waa kii tilmaamay waxaa ummadayda ku iman doona wakhti aanay u kala aabba yeelayn xoolaha halkay ka soo helayaanee ka soo kasbanayaan ma xaaraanbaa ma xalaalbaa xoolama hellaa-un weeye waktigaasaa ku iman doona buuyi marka runtii in la barto cilmu alxalaali waalxaraam cilmiga wixii xalaal ah iyo wixii xaaraam ah ee mucaamalaadka dadka ka xaalaan ah ama ka xalaal ah oo baabka fiqiga ah ahmiyaddiisuu yeelanaya wakhtigaa weliba iska akhiru zamaanka ah oo laga yaabo waxyaabo badan oo xaaraam ah in la fudaydiyo oo la yidhahdo waa iska xalaal marka ay sidaa tahay duruqda wax lagu kasbadana baycu kuwa ugu mudan uu ku jiro waayo ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan duruqu tamalluk duruqda wax lagu mulkiyo qaarkood waxay ka dhigaan maalan sideed bay ka dhigaan sida saaxibuulkifaaya oo kale uu tilmaamay qaarkood dhowr iyo toban bay ka dhigaan waxaana ugu muhiimsan duruqda wax lagu mulkiyo waxaa ugu horeeyo ugu muhiimsan almucaawadaat oo baycu ka mid yahay in wax la beddel qaato oo markaad imminka doonayso shay aanad haysan inaad soo hesho kitaab haddaad u baahan tahay dee markiiba waxaad u baahan tahay beddel inaad soo iibsato haddaad qalin u baahato wixii aanad haysan dariiqa lagu mulkiyaa ee ugu mudani waa mucaawadaad in wax la bedel qaato oo wax la soo iibsado iyo wixii la mid ah waxaa kale oo ka mid ah almiiraas duruqda wax lagu mulkiyo waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhaxalka dhaxalka laftiisu waa ka mid alkhaniima jihaadka oo kale marka la galo haniimadu waa ka mid alhiba wixii la isa siiyo ehibanimo laysku siiyo ama sadaqad laysku siiyo iyaduna waa duruqda wax lagu mulkiyaa oo sidaanad waxaa uba lahayn ayaa mid kuu dhiibaya waa hadiyad ama waa hibo ama waa kaa waa kuu dhiibayaa sadoonse kitaabkanaa laysiiyey maa sha allah iyo wixii la mida ah. waa duruqda wax lagu helo ee wax lagu soo mulkiyo markaa runtii duruqdu way badan tahay laakiin waxa ugu mudan oo lambalkow laga dhigaa mucaawadaadka waxa weeye kaab wax la kala bedelanayo oo dhimashada iyo miiraadka dhaxalka wakhtiga aad heshaa way adag tahay hal mar baa laga yaabaa inuu ku soo maro ama aabaha dhaxal ama hooyadaa dhaxal ama cid kale dhaxal laakiin mucaawadaadku noloshaaduu la falgelayaa oo mar kasta waxaad isaga baahan tahay haddaad ilmo yar tahay xitaa inaad kollayba wax soo bedelato kulaad tahayd qalinkan qalinkaa ii dhaafina kollay inaad wax beddesho ayaad markiiba gelaysaa marka baabka mucaawadaadku waa baab ahmiyadiisa leh waa baabka ugu mudan abwaabta kaloo dhan isagaa ka horeeya inaad ixyaa samaysoo dhul noolayso in maalan wax lagu siiyo in maalan aad haniimo hesho inaad maalan duruq kale wax ku hesho duruqda tamalluqa ah waxa ka horeeya mucaawadaad inaad wax beddel qaadato marka waa dariiqa noocaasiya marka in loo dhugmo yeesho la fahmaa waa shay muhima wey waa shay muhim ah in loo dhugmo yeesho la ogaadaa insha sha allahu marbaa baabka aynu joogno ayaynu in sharaxo ku filan tilmaami doonnaa laakiin khulaaso uu daarimi ku tilmaamay kitaabkiisa jaamicu ljawaamic ayaan jeclahay iyadana inaan ishaaro oo markuu tilmaamayay waxyaabahan la kala iibsado ayaa wuxuu yidhi isagoo mabiicda iyo noocyada isu khilaafaan sheegaya ayuu yidhi in kaana almabiicu gayru اdahabi wاlfida biaxadihima haddii waxa weeye sida uu maalan jalaaluddiin suyuudiba raximah اllahu tacaala raxmatan waasica kitaabkiisa ashbaah wanadaa'irka ee aad iyo aad u la yaabka waa kitaab qawaacid ah oo runtii laa nadiira lahu la odhan karo wax u dhigmaama jiraa aad buu la yaabu kitaabkiisa markuu ku soo naqlinayay wuxuu tilmaamay eh, baabka cuquudda iyo alqowlu fi lcuquud uu ka hadlayey waxa uu yidhi dahab iyo fido haddii wax aan iyaga ahayn lagu iibinayo xaaladda noocaasiya ah, waxaa lagu magacaabaa buu yidhi maalan kayru naqdi waxaa lagu magacaabayaa muamanka shayga macnaa la iibinayo isagaa lagu magacaabi amanta iyo lacagtana waxaa laga dhigayaa adahab walfida waxaana lagu magacaaba caqdiga noocaasiya bayc baa la yhahdaa wuxuu yidhi dahab iyo fido oo dee markaa ka dhignaa lacag ahaan qiimaa ka dhignaa haddii waxaan iyaga ahayn lagu iibinayo dahabkii iyo fidadii aman baa lagu magacaabay iyagu waa qiimihii shaygan kalena musamankii la lacagaynayey baa laga dhigi caqdiga noocaasi ana waxaa lagu magacaabaa bayc baa lagu magacaabaa ama haddii waxa weeye caqdigu uu yahay kayru naqdi naqdi waxaan ahayn baa laysku iibinaya oo dahab iyo fido waxba lagu iibin maayo ee ashyaa kale ayaa laysku iibinaya caqdiga isagaa mucaawadaa lagu magacaabaa buy bedel qaadasho iyo muqaayada iyo wixii la mida ayaa la yidhaahdaa oo haddii alaab alaab waa ii dooridii weeye waxa waxaa iigu bedel waa bedel oo lacag wax lagu kala iibsan maayo laakiin shay aan lacag ahayn ayaa la rabaa shay kale in lagu iibsado bedel baa la odhanaya waa wax la kala bedelanaya waa caqdulmucaawada baa la yska odhan haddii buu yidhi naqdi naqdi lagu iibinayo oo lacag lacag haddii la rabo in lagu iibiyo sarfi baa la yahda iyo musaarafa waa nooc beeca ka mida sarif haddii lacag lacag lagu iibiyo sarif baa la yahda waa sarfi wey haddii amantu ay la dibdhigo shaygii la iibsanayeyna joogo amantiina iyo lacagtiina meesha ka maqan tahay caqdiga noocaasiya waxaa lagu magacaabaa nasii'a haddii amanta muahar laga dhigo shaygiina waxa weeye oo aad leedahay wadaasadaa caana ah isii lacagtana igu qoro lacagtii baa meesha ka maqane ma aragta la odhanay waa baycu nasia hadday cagsiga tahay oo lacagtii baad sidataa waxa maqanna waa wixii la iibsanayay salm baa lagu magacaaba baycu salm markaad lacagtii sidato shaygii lagaa iibin lahaana maqan yahay oo tusaale ahaan kitaab baad u baahantaha markaasaad odhanaysaa nin ou kitaabka hebel la yidhaahdo laba bilood kadib bisha caynkaasaa inteedaasaa la yidhi waa la bilaabayaa kitaabkiina waan u baahnaha qiimihiisana tusaale ahaan sacuudiga waa intaasaa laga siiya markaasuu ku odhanayaa lacagtaad lacagtii ma haysata ha adigu anaad iga taqaanaa kitaabkuu kaa iibinaye lacagta aniga isii haddaan u baahnahay lacagta ii aniguna ama aan u diro ama meel kale u dire bishaa inaan kaa soo gaadhsiiyo yoomkaa ku keeno anaad iga taqaana maxaa meesha ka maqan mabiicdii wixii la iibinaya baa maqan amantaadi iyo lacagtaadina way taallaa salam baa le baycu salamna waynu arki doonnaa halkiisaynugu tego haddii waxa weeye waxaan la iibinayaa aanu caynba ahayn manfaco yahay manfaca lagaa iibinaya ijaara la yahda waa kiro gurigaasaan kaa kireeyey guriga lagaama iibine maxaa lagaa kireeyey manaaficsigiisa manfacadiisaa lagaa kireeyey haddii waxa weeye waxaan lagaa iibinayaa ay tahay adoon manfacadii maalan ay tahay addoonka raqabadiisa oo la rabo addoonka in isaga layska iibiyo isxoree macnaa la yidhaahdo maaha sidii iibkii caadiga ahaa ee caynta caadigaa ah maaha taana kitaabaa la yidhaahdaa oo addoonkii baa la leeyahay isxoree intaa bixi lacaga bas waad iga haddaad intaa ii keento xor taana caqdiga noocaasiana kitaabaa la yidhaahdaa buuli haddii haweenaydii maalan xubintarankeedii la rabo in la xalaashado hantida laga bixinayo sadaaq baa la yahaa meher meher baa la yahaa hadduu inahaasuu tilmaamay ama khuluc baa la yahdaa buu yidhi oo haddii wax beddelkiisa ala ah bixinayo khuluc baa la yahdaa marka dambe iska qaadiraysana adugu suyuudina qaybo kaleu ku kordhiyey ashbaah wanadaa'irkaad ka eegi doontaa markuu cuquudda iyo umuurahooda ka hadlayo marka maal bayuu ku saabsan yahay baynu nidhi maalkana had iyo jeer marka maa yutamawal wixii la maalaysto markay doonaan waxay bacdu ahlilcilmi ku tacriifiyaan markay rabaan maal inay kuu sheegaan waxay yidhaahdaan waa maa yubaacu wa yalzamu mutlafahu damaan waxay yidhaahdaan waa waxa la iibiyo markay rabaan inay kuu sheegaan tahay maal maxaa la yidhaahdaa madhabka shaaficiyado kale iyo sida agtooda in badan ka macruufa waxaa laga yaaba inay kugu yidhaahdaan waa wixii la iibiyo oo ataahid waxa la iibiye lafteedu waa isagaaba u baahan fahan waayo waa dawr xukmiga baa ka dhalanaya waana laga wacan yahay markay doonaan saasay ku odhanaya laakiin dariiq kaloo looga weecdaa baanay hayn waxay ku odhanayaan waxa la iibiyo marka la baabiyana la damaano ee magdhow ka laasimo ayaa maal ah markay doonaan waxay ku odhanayaan waa maa yutamallaku bihi wixii la mulkiyo ee ka laazimo mutlafkiisiiya waxaa la talfiyeyna damaan ayaa maal ah mid kastoo la yidhaahdaba wixii wax la qaabiliyo lana iibin karo ayuunbaa maal ah waa sidaa ay shaaficiyadu tilmaamayaan iyo tacriifaadkaasoo dhan isku meelunbay ku shubmayaan maalkaasi baa la odhanaya marka maalkii cayn buu yeelan karaa cayn buu yeelan karaa manfucuu yeelan karaa waxa uu yeelan karaa maalan wax sidiisa loo qiimayn karayo iyo wax qiimihiisa ahlulkhibraha mooyaane wixii kale aanay fahmayn intaba uu karaya markaa balaanshiika u dayno sida uu u dhigo kadib baynu wixii nagaga habboon ka odhan doonnaa kitaabu lbuyuuc shuruud lbayc bayca shuruuddiisii alaslu fiihi alxillu bayca asal waxa u ah buu xalaal noqoshiyo qaala tacaala alla wuxuu yidhi waaxala allaahu lbayca waxarama ariba ilaahay wuxuu xalaal yeelay waaxala allaahu alle wuxuu xalaaleeyey albayca iibkiibuu alle xalaaleeyey waxarama wuxuuna xaaraam ka dhigay aribaa ribadii alle wuxuu xalaaleeyey iibka ribadiina waa xaaraantinimeeyey shiikhu ugu horrayn wuxuu inoo tilmaamay asal iibka waxa u ah oo qaacidada mustaxabka ee waxa weeyaan haalibkaahi ay tahay ee la soo jiidanayaa inuu baycu xalaal yahay allaahuma ilaa bidaliilin min alkitaabi aw الsunna aw ijmac الsalaf fi hadihi اlumma in la helo daliil kitaabkiiyo sunnada ka ahaaday ama ummadda waxa weeyaan salafu hadihi اlumma isku waafaqeen mooyaane asalka waxaa loo yaqaano iibku waa xalaal maadaamu alla ilaaqay oo yidhi bayca alla waa xalaaleeye asalkuna waxay gaaladu wax ku kala iibsanayeene jaahiliyaddii wax ku kala iibsanayeen waa in la sugay ilamaa wax kooban oo sharcigu ka saaray mooyaane intaa sharcigu ka saaray ee adiladu xaaraantinimaysay ayuunbaa la xaaraantinimaynaya intaasina shiikha inoo ishaari doono meelaha ay u noqonayso oo ay ugu muhiimsan tahay siduu inoo tilmaami doono algharar dagitaan iyo jahaala in waxa weeyaan arrintii mugdi ku jiro oo garasho la'aani ay dhinacyada qaar ka hadhaynayso ama ribo ay tahay oo ribaduna fahankeedu sababka loo xaaraantinimeeyey uu iska adkaado wakhtiyada qaarkood laakiin dib baynuu dhigan doonnaa oo waxaynu ka hadli doonnaa xilliga xilligan inoo soo xiga haddii ilahay idmo meelaha dambe markaynu marayno ee ribada ayaynu insha allahu kelimadiina kaga filan ka odhan doonnaa marka asalku waa xalaal ilamaa wixii daliil diida mooyaane baycana waxyaabaha tacriifyada ugu fiican waxaa ka mida in la yidhaahdo waa mubaadalatu caynin أو manfacati mubaaxa bimili axadihima cala ata'biid bikayri ribaa walaa qardin in la yidhaahdo cayn cayn in lagu bedelo ama manfaco lagu bedelo oo mid kastaba mid iyada la mida lagu bedelo ama biaxadihimaa lagu bedelo mid ahaan si ta'biidana loogu bedelo si joogto ah oo bimacnaa wax mu'aqata aanay ahayn oo waqtiyaysan wixiina ribo iyo qardi aanu ahayn ribana maaha oo ribadu inta badan daahirka waa bayc khariban weeye laakiin maadaamoo alleh subxaanah watacaala laba arin oo iska soo horjeeda jeeda ka dhigay baycii iyo ribadii magac bayc la siin maayo laakiin marka hore inta badan suuro bayc bay leedahay oo qaabkeedii usoo soo eg tahay waa iib mise aan iib saxa ahayn ee wax ka khaldan yihin aynu arki doono marka tan noocaasiya ah, haddii cayn cayn lagu iibinayo cayntaasi labaduba ha joogeen laysku iibinaya ama labaduba ha maqnaadeen ama midkood ha maqnaato midkoodna ha joogto waxaa lagu iibinayaa manfaco ha noqoto ama yay noqon manfacada haddii la doono manfaco ha lagu iibinayo ama cayn ha lagu iibinayo qaarkood ilaa sagaal suuray ka dhigaan laakiin intaa doontaba ka dhigo waxay noqonaysaa uun cayn iyo manfaco taad rabtaba isku iibiyo ama laba manfaco isku iibi ama laba caynood isku iibi ama cayn iyo manfaco isku iibi calaa wajhi ta'biid haddaad isugu iibiso oo isugu beddesho si joogto ah oo bimacnaa aan wakhtiyaysnayna sidaa ay ku dhammaatay arrinkeedu waa bayc baa la odhanaya labadaa shay ee la laysku bedelay waa beec baa la odhanaya sidaa daraaddeed ayaa masalan sarifkii lacagta oo kale haddii aad lacag kale ku sarifayso saynu dibba ka tilmaami doonno dee waa beec beycu sarfi weeye haddaad iyada isku beddelayso oo leedahay boqol kan dollar sirsiri dhig ama jinji ama iyadoo la yaryareeyey iiga dhig xaaladda noocaasina waxay noqonaysaa nooc beec ka mida bay noqonaysaa way waa isku beddelkaasu iibka lagu sheegayaaba waa wixii oo laisku beddela xabaddan weyn iga qaado oo aniga yaryar ii dhiib waa nooc beeca ka mid ah marka ma suuro gelayso inaad tidhaahid waxa weeye boqolkaa doolar baan sidaaye konton isiisii kontonka kale iska hay waayo taqaabud baa loo baahnaa taqaabud baa loo baahnaa haddaad kala iibsanaysaa oo aanad rahan ugu dhiibayn boqolka oo aanad lahayn boqolka iga sii hay haddaad moosayna kaala baxsanayo boqolka iga sii hayo aniga kontonka isiiya boqolka ha baynu sarrafi doonaa haddaani wuxuu qaabkaa ahayn oo taa iyada aan dhib ku jiraynin oo aanay arrintu qaabka ahayn ee ay tahay kontonna isiisii kontonka kalena ha iga soo dabadir waa riba bicayniha waa ribadiio sideediya marka shay shay lagu beddelaya baa la yidhaahdaa shaygaasi ama laba caynood ha noqdeen ama laba manfaco ha noqdeen ama cayniya manfaco ha noqdeen marka asal waxa u ah buu yii iibka xalaal iibka haddaad garan weydo ma xalaal baa mise waa xaaraan waa xalaal ilaa aad wax cad oo aad xalaalnimadaa kaga saarto aad hesho mooyaan ayadda ilaaqeedaanu daliishaday marka wuxuu yidhi fajamiicu alacyaani cayntu siday u dhan tahay cayntaasi oo min caqaarin maguurto ah iyo wa xayawaanin noole ah iyo wa asaasin alaab ah mataac iyo alaab guryaha la dhigo iyo wixii la mid ah iyo wa hayrihaa wixii kayrkeed ah yajuusu waxa bannaan iiqaacu lcuquudi cuquudda in lagu rido calayhaa korkeeda in lagu ridaabaa banaan oo caqdibeyc lagu rido idaa tamat markay taam noqoto ay dhammaystiranto shuruudulbayc bayca shuruuddiisii markay dhammaystiranto way bannaantahay acyaani siday u dhan tahayba qowlkaa shiikhaana fiican oo acyaani siday u dhan tahayba doonayso musxaf qur'aanana ha noqotee cayni siday u dhan ama maguurto ha noqoto ama noole ha noqoto ama alaabo guri iyo wixii la mida ha noqoto ama hayrkeed ha noqoto sida musxafkii oo kale in la iibiyaabaa bannaan ama la soo iibsado mar haddaan wax ihaano ah oo waxa weeyaan ixtiraam xumo ah oo ay keensanaysaa aanay jirin way bannaan haddii shuruuddii bayca la hela buuyo oo ay dhammaystiranto way bannaantay cayn oo dhan in la iibiyaa waana caynta dee mulkisan yahay illa waxaad iibinaysaa waxaad mulkisan tahay aad leedahay ama mas ka tahay fa min acdami shuruud shuruudda bayca waxa ugu weyn buuyo oo ka mid ah kuwa ugu weyn alridaa raalli noqod fa min shuruud shuruudda kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah raalli noqod liqowlihi tacaala ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum ilamaa inay tahay tijaaradu tijaaratan can taraadin minkum tijaaro iyo ganacsi raalinoqod xaggeed ka soo fulay inay tahay mooyaane bimacnaa shayga la iibinayo ama la soo iibsanayo shardi waxa u ah bacda rida allaahi tacaala raalli noqodka alle dabadii oo raalli noqodkaana aynu uga jeedno rida sharci sharcigu inuu ka raallin yahay marka sharciga islaamku shaygan kuu ogolaado marka koowaad waxaad u baahan tahay sharciga islaamku inuu kuu ogolyay qodobkaasaa kow ah raalli noqodka sharciga oo ka alle ah markaad ogaato shaygan in diinta alleh kuu ogoshahay qodobka aasaasiga shardiga noqonaya waxa weeye ciddan leh inay raalli noqod kaga soo fusho oo aan la qasbin allaahuma ilaa ikraahu bixaqin inay tahay mooyaane raalli noqod waxaa leehay muquunin iyo qasab xaq ku dhisan inay tahay mooyaane oo markaa way ansaxaysa alikraah biqayri xaqin ma ansaxaya bayci haddii ay taasi dhacdo haddii qaab xaqdarra ah qaab waxaaga ku iibi haddii kale madaxaan kaa tuuganaya dee iibkaasi maayo laakiin qasab ku iibi oo xaq ku dhisan oo igraahu bixaqin ah way ansaxaysaa sida qaadigii inuu yidhaahdo war qofkan daynkiisii sii qofkani daynka muddo dheer buu kugu lahaa intaana isii buu ku leeyahy sii uu yidhahdo lacag ma hayo dee shaygaagan iibi oo sii iibin maayo xaakinkii xaq wuxuu leeya inuu qasbo qasab baad ku iibinaysaa iibi ikraahaasi waa ikraah xaq ah iibkiisuna waa ansaxaya marka la qasbo iibkaasi waa ansaxaya ama ikraahu hadduu noqdo biqayri xaqin xaq darro xaaladda noocaasiya dee ma ansaxayo wixii waxaa loo baahan yahay qofkii mulkigiisii inay kaga baxdo shaygani sifo raalli noqoda wuxuu kaloo yidhi wa an laa yakuuna fiiha hararu wajahaala waana in aanay ku sugnayn harar dagitaan dagitaanka waxaa gudagelaya qimaar iyo wixii la midaba tagitaan haddaad maqasho waxa weeyaan shaygu qofka shayga aslalgharar waxa la yahada tagitaanka asal ahaan waxaa la yahdaa wa huwa aladii laa yadri hal yaxsulu am laa waa qofku shayga aanu ogayn huwa aladii laa yadri hal yaxsulu am laa ma helayaa mise ma helayo asalkeedaba ghararkan lagu sheegaya waa tagitaan waana qaacido guud oo baabka bayca marka la joogo wax xaaraam yeesha qofkii in la dago dagitaankiina waxyaabaha ugu mudan waxaa ka mid a ah qimaarka waxa loo yaqaano qimaarka waxa loo yaqaano qimaarkaasina waa nooc ka mida ah tartanka wax kastoo tartan la geliyo oo aan sharcigu adilada cadcad ku fasixin ee la yaqaan wax kasta oo tartan la geliyo labada dhinacbana adduun ka soo baxayo haba yaraada hadduu doonaya ee la tartansiinaya labadan dhinac ee la tartansiinayana wax adduunahay ka soo baxayo haba yaraadee ta noocaasi ah oo aanad hubin inaad helaysiiya in kale qimaar baa la yahdaa sida awadeed bay ahlulcilmigu hadday tahay majaamic اlfiqhiya iyo hadday tahay lijaanu fiqhiya oo min a'imati اlcasri ah waxaad arkaysaa inay xaaraam yeeleen tartanadan had iyo jeer ay qabtaan shirkadaha ganacsigu iyo jawaa'istan ay bixiyaan jawaa'istan ay bixiyaan ee ay odhanayaan ama shirkadaha itisaalaadka ha noqoto kuwan waxa weeyaan telefoonada iyo kuwa wax lagu wada xidhiidho ama ha noqoto kuwa kale ee ganacsiga eh hadday xitaa yidhaahdaan message soo dir message fariin soo dir fariintaasi mar hadday lacag goosanayso mar hadday lacag goosanayso messajekanaad dirtaa hadday doona ha ku yidhahdeen su-aalaanu ku weydiinayna mar hadday lacag goosanayso maxay noqonaysaa waa qimaar bicaynihi waa qimaarkii oo sidiisii ah ahlulcilmiguna sidaasi bay u xaaraam yeeleen oo kutubtooda markaad eegto waxa weeye aad arkaysaa iyagoo xaaraam yeelaya oo ama majaamicda fiqiga ah ha noqoto ama lijaanta masala sida lajna daa'ima lilbuxuus alcilmiyati waliftaa iyo a'immada la midka ah waxaad arkaysaa inay xaaraan yeelayan waayo maxay diidayaan masala nimanka marka la yidhaahdo waxbaa la bixinayaa shirkad isgaadhsiineed oo kale ay tidhaahdo misajyo soo dira oo meesha noocaasa u soo dira waxaanu bixinaynaa oo lagu guulaysanayaa wax noocayo noocaasa kow markaad dirto lacag buu kaa goosanaya ama intaa ku shubo oo dabadeedna waxaa hel waxa weeyaan lacag buu goosanaya markuu lacag goosto waxa uu shakhsigani u dirayaa aad wax ku heshid waxbuu doonayaa kan kalena wuxuu u dirayaa aad wax ku heshid markay arrintii sidaa nooto tacriifkii baa ku dhaboobaya oo waxay noqonaysaa waa tartan kow innagaa innagii u tartamayna mid kastaba leeyahay anna waan diraye bal labadeenna ka guulaysta waa la arkay waa la tartamay haye dhinacyadii tartamayana lacag bay bixiyeen oo miisajkana lacag goosanaya intaa ku shuboo dir baa lagu yidhi oo ku hadal dabadeedna dabadeedna shirkaddii maxay qaadatay lacag bay qaadatay oo bilaash maa hadday bilaash ahaan lahayd arrintu way badbaadi lahayd lacag bay qaadatay waxa lacagta ay guratay oo laga yaabo boqol kun oo qof hadday la xidhiidheen barnaamijka iyagoo doonaya hadday minus dollar ka gurato waa konton kun oo dollar lacagtii ay guratay ashkhaas kooban baa helaysa wax ka mid ah la siinaya afar saddex qof baa la cawrigafaya saa lo odhanaya wuxuu ku guulaystay gaari ama waxa ama waxa waa qimaarka bicayni waayo waa harar ahlulcilmiguna fii kutubihim taasay kaga hadlaan ama iminka shaksi aan si dhaba u oqoonin ahlulcilmigu qimaarka wuxuu u yaqaanaa ha yidhaahdo qimaar maaha ama suurada si khaldan ha u fahmi ee mar haddii dad la tartansiiyo dadkaasina mid kastoo ka mid ahi wax bixinayo qadar lacaga ah uu tartankaa ku gelayo hadhowna wixii ka soo xasila cid ka mid ahi helayso yusamaa alqimaar wa huwa muxaramun biijmaci ahli lcilm waa shay xaaraama wey marka qararka uu shiikhu tilmaamaya kow waxa ka ah qimaarka iyo wajahaala in meeshii jahaala gasho jahaaladuna waa shaygii inaanu kala caddayn markaa farqi baa u dhexeeya qimaarka iyo ama qararka iyo jahaalada sida aawadeed buu imaamu imaamulkharaafi uu kitaabkiisa furuuqa ku tilmaamay ahlulcilmigu inay ku tawasucaan baabka qararka iyo waxa weeyaan waxa loo yaqaano iyo jahaalada oo wakhtiyo badan bay isku mid ka dhigaan buu isku midna maaha oo markay doonaan meeshay rabeen inay jahaalo ka cabiraan arar bay cabirayaan meeshay arar cabiri lahaayna markay doonaan jahaalay cabirayaan markay doonaanna way isfangelinayaan laakiin waa kala laba jaad oo qararku waa shay aanad ogayn inuu kuu soo xasilaya iyo in kale maqduuru tasliimba maaha dhiibistiisaan suuragalahayn wixii baxsaday ayaa lagu leeyay baan kaa iibiyey shaygii iga cararay tolow ma la helayaa mise la heli maayo jahaaladuna waa shaygii aad indhaaba ku hayso aad arkayso aad hubto inaad heli karayso iyo wixii lamida waad hubtaa in la helayo laakiin wuu kaa qarsoon yahay misna mugdaa ku jira waxaan gacantaa ku hayo iga iibso waa la hubaa gacantii way ku jirtaa wixii intaan ku yaro tusoo saa idhaa qarinaya iga iibso kaasoo kale qarar la odhanaya waa jahaala waayo waan kuu dhiibayaa isla markiiba laakiin maxaa ku jira arrinkiisaan caddayn labada shay ee kala duwan mid ahaan iga siiso kun dolar labadii shayna way kala duwan oo dee keebaan kaa siista adigu waad arki doontaa mid ahaanun iga iibso waa jahaala haddiise shaygu in la helayaba aan la hubin yusama harar لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم maxaa yeelay nebigu wuxuu nahiyey bayc الغarar muslimka ayaa wariyey in sha allahu maanta waa iska muqadimo ahaan ee halkaa hainoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam